ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h habeen axad ay soo gelayso taarikhdan waxay ku aasteysan tahay siddeedii tobanka noofembar labaatan saddex labaatan qodobada barnaamijka xog wareysa caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona marka halkan waxaa ugu digayaa dadka shacabka oo magaalada soo aada oo u badan dadka dhalinyarada waxaan ugu digayaa inaynan u soo aadi karin laga bilaabo caawa inaynan soo aadi karin magaalada beledweyne intii ay biyaha ay ku jiraan taliska ciidanka booliska magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo amar ka soo saaray inaan magaalada la soo aadi karin xilli habeen ah iyadoo dhibaatooyin badan ay ka dhashay arrintaasi ay sababtay in magaalada xilli habeenkii ah la xiro isla markaana la joojiyo isku socodka dadka iyo gaadiidka maadaama magaaladao dhan ay biyo wada fadhiyaan qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysan kugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona maamulka hirshabeelle waxay sheegeen inay xaliyeen xiisad colaadeed oo maalmihii dambe ka taagneyd magaalada hajalalaqsi xarunta gobolka waa gobolkaasi hiiraan inaan ku soo baxno oo ooaan kulamo la qaadano oon la fadhiisano oon qolada geedkooda ugu tagno dadka soomaalida dhaqan leeyihin geeda lala fadhiistaa eh, arrimahaasaan ka shaqaynayna insha allah waana ku guuleysanay boqol kiiba sagaashan iyo shanna insha allah degmada xamarweyne gobolkani banaadir xalay waxaa ka kacay dab kaasi oo sababay islamarkaana baabiiyey inta badan suuqa degmadaasi waxauna dhaliyay khasaare hantiyadeed dad badan oo ku tiirsanaa dhaqaalihii kala duwan halkaasi kasoo bixi jiray ayuu saameyn xoogan uu ku yeeshay haddaba maxay tahay waxyaabaha soo celceliya dabka ka kaca suuqyada magaalada muqdisho sideese looga gudbi karaa waxyaabaha nuguuloo kaleeto suuqa sidii shidaalka waxyaabahaas aad yaad gubashadu ay fuuddahay meel goonihi laga dhigo waxaa arkaysaa meherad oo maqaayad iyo meel shidaal oo isku dhow mida kale waa in suuqa wadooyin loo sameeya oo si gubasho dambe looga baaqsado falaqeyn arrinkaasi ku saabsan barnaamijka xog waraysi idinkugu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan qayb ayuu ka yahay barnaamijkeena sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa dalkeeno laga soo afjaray qaybaha dambe ee barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa suugaantaasi farsamadu waa sheekay waa mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isu isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabadgesho nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo xaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatulijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku dumay lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale kuna wanaagsan dhegeystayaal ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenan xog wareysi booliska magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa mamnuucay adeegsiga buundada ugu weyn ee magaaladaasi beledweyne kadib dad halkaasi ku geeriyooday waxaayna sidoo kale talis ku sheegeen inaysan aqbali doon in xiliyada habeenkii dadka halkaas ay yimaadaan maadaama dad dhalinyaro u badan halkaas ay ku geeriyoodeen cabdiraxmaan waa kabtan maxamuud isla mar ahaantaana ah taliyaha ciidanka booliska ula hadlay idaacadda kulmiya ayaa si faahfaahsan ooga waramay go-aanka ay soo saareen oo ku aadan in magaaladaasi xilliga habeenkii aysan dadka soo aadi karin islamarkaana ay u shaqeynayaan dad gaar ah oo wato doomoyn ay ugu talagaleen maamulka gobolka kulmiya idaacadda kulmiya waa salaamantiin waana dhowahay hadda waxaaan ku sugan oo kaala hadlahayaa doondadana waxawaay ayaan kaala hadli hayaa oo maanta doon ku qaligatay meesha la dhagax jibsi aan kasoo saar kasoo saaraynaa dad badan oo shacab ayay meesha kula otoontay mashoorka ayaa ka damay ilaa hadda waxaa ku jira jirnaa sidaan usoo saari lahayn kuwo badanna waa soo saarnay marka halkan waxaan ugu digayaa dadka shacabka oo magaalada soo aada oo u badan dadka dhalinyarada waxaan ugu degayaa inaynan u soo aadi karin laga bilaaba caawa inaynan soo aadi karin magaalada beledweyne intii ay biyaha ay ku jiraan waayahay digniintan hore ma usoo saarteen mise eh, waa markii ugu horreysa ad soo saaraysaan digniintan eh, waa soo saarnay haddana waa soo saaren waan soo saar caawana waan soo saarnay kahorna waa soo saarnay eh, waxaan noo diyaarsan eedmo fara badan oo in ka shaqeeyaan biyaha afkooda aan rabno ayaan beri kusoo daadin doonaa marka reer beledweyne dadka eh, magaalada laba dhinac uu qaxay dhanka galbeedka iyo dhanka bariga u qaxay waxaan u sheegaynaa in caawa laga bilaabo ee la soo aadi karin biyaha waaya marka dadku waxay rabaan sababta inaad ufaahfaahisaan sababta bal ufaahfaahi sababta markii aan ufaahfaahiyo eh, dad badan ayaa ku laaday maalintii biyaha soo baxen maanta inta ka dhexeysa ku laaday maanta ugu dambeysa laba qofood ayaa ku dhimatay oo dhalinyara dadkana waa dad u xooga badan oo biyahaas jiiri karo waa jiiri karaan isle waa dhalinyarada dhalinyarada maanta ku la-aanayso dadka marka waxaan u sheegaynaa maalintii biyahan soo baxeen iyo hadda inta ka dhexeysa waxaa ku dhimatay dhowr iyo toban qofood afar iyo toban qofood ayaa ku dhimatay mana aqbali doono laga bilaabo caawa ma aqbali doono shacaba oo magaalada gudaheeda adeegaan usoo doonanayo waa soo aadaya iyo waxbaan kasoo qabsan lahaa iyo waxaas ma dhici doonaan caawa amar cad ayaan meeshaan ka bixinay ciidamadana waxay ku amran yihiin caawa laga bilaabo qofkii shacab oo eh, wadada laga galo magaalada soo istaago oo yidhaahdo gudahaan u socdaa in aysaan ciribka duuduwana ay qartaan ay geeyaan xabsidii lagu talagalay waayahay dadku nolol ayay u baahan yihiin markii xaggey u raadsanayaan waxyaaba ay isticmaali lahaayeen haddii magaalada eh, laga hor istaagin ay galaan dadka eh, noloshooda waxay magaalada gudeeda waxay looga baahan yahay waxa shaqeeyo dooman fara badan ayaa shaqeeyo doomankaasaa dad yar loo saaraa lagu adeeganayaa doomankaasaa keenaa hadda haddana raashin maba laga soo qaadayo magaalada gudihiisa oo magaalada hadda raashin anta laga soo qaada banaanka lagu lama dhahaayo baqaaraha banaanka ku yaallo banaanka waxba lagu iibsan karaa dadka hadda magaalada ku la-aan ah oo maalin walba ku dhimana waa dad iska socdo oona hadda wax shaqa aan u socono iska endhendeyni waa soo dabaalan iyo waxaas waa waayahay cabsi miyaa jirta marka buundada inay go'do ah oo dadka aad oga digaysaan wallahi buundada eh, cabsi badan ayaa ka taagan eh, buundada cabsi badanaa ka taagan waxyaalaha aan hadda u joojino dhaqdhaqaaqooda buundada kulka marka dadka shacabka oo ku sugan eh, ceel jaallo iyo nawaaxigeeda kusugan ilaa dadka ka dhanka galbeedka kusugan waxaan u sheegaynaa laga bilaabo caawa caawsa hadda aan kula hadlayo waxaan taaganaha boondada madaxwaadan ku taaganahay dad ayaan badbaadihaynaa laga bilaabo caawa in la soo-aali karin magaalada gudaheeda inti ay biyaha ka socdaan waayahay maalmo ka hor dad ayaa la waayay oo biyuhu ay qaadeen dadkaasi xaggee ayay ku dambeeyey nololay geeri walaa waa hadda aan ka tegeyno ka digeyno waayo dadkii meeshaas lagu waayay qaar badan laga soo saaray qaarna ilaa hadda waa lagu laayahay jiritaan ayaan ku jirnaa marka eh, dad hadda maanta ugu dambeysa laba qofood ayaa ku dhimatay lafooda ayaan kasoo saarnay dhimashadu afar iyo toban bay mareysaa mana aqbali doono mana yeeleyno ina qof dambeo shacab u magaalada gudaha usoo galo ma aqbali doono waaya biyaha magaalada oo dhan ayay buux dhaafiyeen mise eh, xaafado kooban ayay ku egyihiin magaalada beladweyne biyaha waa fidneen meel ay dhaafeen ma jiraan wa xaafad yidaan ma jiraan magaalada hal guri kama banaano labada galbeedk eh, iyo bariga dhagaxa laga degan yahay adigaba sida ashuur eel gaale iyo dhanka kaba ayadana laga degan dhagaxa labadaas meelood bisaa ka banaan oo dhagaxa dagaala ma banaano dagaala soaal kuma taalo yubiya meeshaan ku yaalo magaalada yubiya isku bedeshay dadka shacabka ka waansoogaa magaalada soaadaan waayahay amarkan haddaad caawa soo saarteen waa amar culus hadii dadku ay qaadan waayaan maxaa idin qorshaysan walahi eh, annaga waxaa noo diyaarsan ciidamo eh, fara badan ayaa noo diyaarsan magaalada laba dhinac baan ugu daadinaynaa ka celinaynaa eh, qofkii isku daya inu awood ku dabanay gacan bir ayaa lagu qaban doonaa fariinta shacabka magaalada beledweyne waxaan u dirayaa fariinta aan siinayo waxa weeye inay ka waantoobaan magaalada gudaheeda sababtoo ah dadkii maalin walba macnadaro ayay ugu dhimanayaan biyaha gudahooda kaasi wuxuu ahaa kabtan cabdulaahi maxamuud maxamed oo ka warramayay go-aan ay soo saareen caawa ku aadan in magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan aan isku socod dad iyo gaadiid baysan jirin xiliyada habeenkii markii la gaaro dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab gafgaf lagu sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar garya garis hertiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysa aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya maamulka hirshabelle ayaa sheegay in ay xaliyeen xiisad colaadeed oo maalmahan dambe ka taagneed magaalada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa sheegay in socdaal ay ku gaareen magaaladaasi ay xal buux ka gaareen in halkaasi uu ka dhasho dagaal beeleed sababa khasaaro isku jir dhimasho iyo dhaawac iyadoona taasi markii hore ay sababtay daliil halkaasi ka dhacay laakiin hadda ay xal ka gaareen sida uu markaasi noo sheegay wasiirka ah, radio kulmiya waa maadsan tahay eh, jallabs de waa magaaladeydii aniga waa eh, laakiin safarka aan ku gaaray waa safar shaqo oo xaalad meesha ka jirtay dadka deegaanka xoogaa oo dhacda yaro soo dhex kale kasoo dhex gashay dilal eh, isdildil dhacay oo mataqaanaa dhacday maalmihi ugu dambeysa xoogaa xasarado ka jiray aan ku baxnay marka insha allah waa meel fiican aan soo kusoo soo dhignay oo odayaashii laba dhinacba la kulanay wax wanaagsan ka rajeynana insha allah waaya qaabkead ku xaliseen eh, shaqaaqadii halkaasi ka dhacday mayo nin ba ah, nin dilay markuu fakadana haddana waa lasoo qabtay nimankii soo qabtay ayaa dilay eh, ninkii nin dilay la dilay marka iyadoon eh, maxkamadii iyo wixii aan lagu dilin oo la dilay marka reerkii ninkaas damba ka dhintay waxay sida ninkaa u dhintay eh, si lagu qanci karo maaha marka arrintaas waxaa ka timiday is-afgarawaa dadka waktiga lagu jiro waa iska reeraysan yahin dadku waa qabiil waa taqaanaa marka de deegaankana degmaduna de waa dad degmo shabaab dagaal kula jirto marka waxaan ah, xasaradaas inay sii socoto oo oo shabaabku ka faaidaystaan diidayna marka saasa kutukana meesha insha allah waayahay dhinacyada kala duwanaa halkaas ku sugnaa hadaad la kulantay maxay kuu sheegeen sidees u aqbaleen wixii dhacay waxa dhacay waxay dhaheen anaga nin nin dilay in la dilo ma diidayna sida loo dilo ayaan korseyn ka qabnay dhaheen marka arrintaasna waa kala hadalnay waxaa la socday wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga dawladda hirshabeelle mas-uul ku-xigeenka beeraha xildhibaan horena ahay marka dadka deegaanka kasoo jeedana marka dhacdaduna hadda aniga kula hadlaayo oo wasiirka arrimaha gudaha dowladda hirshabeellaha iyo wasiiradaas labadaa reereheena hoose oo dad soomaalida waa iska qabiil waa taqaanaa ay ahaayeen marka inaan kusoo baxno oo aan kulamo la qaadano oon la fadhiisano oon qolada geedkooda ugu tagno dad soomaalida dhaqan leeyihin geed ala la fadhiistaa arrimahaasaan ka shaqaynayna insha allah waana ku guuleysanay boqol kiiba sagaashan iyo shanna waa inoo gabagooda insha allah waayahay guud ahaan marka waxaad leedahay hadda waad ku guuleysana inaysan halkaas dib uga dhicin dagaal beeleed sababi kara dhibaatadii halkaasi ka dhacday maya insha allah ma rajeey ma dhacaysa insha alla insha allah taas waa waxaan isleeyahay waa dadkuna waa dad dad kasoo jeeda waxaas oo waktigaas waa meesha kama jiro insha allah waxaan rajeynaynaa dadka inay nala qaateen wixii aan u keenno insha allah waayahay jallaqsi haddaynu eegno bal fatahaada webiga shabeelle sidee ayuu u saameeyey ka magaala ahaan iyaduna beledweyne ayuu kasoo bilowday magaalo iyo beerba way baaba-een hirshabeelle gobolka hiiraan hadda aan ku suganahay degmada jallaqsi dhammaanba waxaa beesha ka baxay beeraha xareeda iyo kuwa webiga intaba biyaha qaatay beerihii webiga ku xirnaay oo webiga waraabkiisa lagu waraabiyeyna way baaba-een webiga ayaa ku baxay beerihii xareedana dalagyadii lagu dhigay roobka ayaa ka tambadiyey oo nambarkii loogu talagala inta u dhaafay ayay ku dhinteen dadka xaaladooda aad ay u liidataa wadooyinka gaadiidka baabuurta soo gashaa ma shaqeyso muqdisho iyo balweyne meel u furan ma jirto wadooyinka dugmada soo gala o dhan biyo ayaa xiray wax miciishada usoo galaa ma jiraan xaalada hadda degmada jalason ku sugana ah, haddaan kaaga waramo waxaa la dhihi karaa waa xaalad aan mataqaanaa nolosha bini aadamka o dham aada hooseyso ganacsiga waa xirmay eh, oo suuqda xamar wax ka yimaada ma jiraan oo wadooyinka biyaa xiray magaaladana biyo ayaa kusoo baxay magaaladu waa kala xirantaha tahay biyo ayaa kala xiray eh, beeraha webiga ku saaran oo dhanna way ku yili way baabeen waa gartay marka dadka ku dhaqan magaaladaasi nolol caynka ay wajahayaan dadkaas waxay wajahayaan in ganacsigii magaaladana uu roob iyo biyo alxamdulilah ilahay darti ilaah la keenay waa nicmada ilaahay laakiin biyihii ayaa waxay dhaafeen nambarkii loogu talagalay haduu yihiin kuwa wabiga kasoo baxay iyo kuwa roobka magaalada ganacsigu ma shaqeeyo beeraha ma shaqeeyaan dadka hadda waa garan kartaa dad qaarkood dadka xoololeyda ah iyo dadka beeroleyda ah iyo dadka ganacsiga ah. nambara isku tiirsanay ahaayeen marka nolosha caadiga oo dhexdhexaadkaa dhuntayba waxaa xirmay wadooyinkii soo galaaya iyo magaalada isku socodkeedii iyo buundadii webiga saarneed iyo waxaasoo dhana xiran oo biyuu xiran laakiin waxaan aan dhihi karnaa biyaha soo gaaray beladweyne oo hadda beladweyne jooga hadday soo gaaraan jallaqsi magaalad magaalada ayay qabsanayaan dadka dadka guryahooda way ka baxayaan banaanka ayay u bixi doonaan sida haddaba beladweyne dhammaantii shacabkii deganaa ay banaanka ugu baxeen dadna ugu dhinteen dadna ugu hanti waayeen beladweyne meesha la yihahdo mhm. sidoo kale ayaa mataqaanaa cabsi ka qabnaa inay dhici doonto de biyaha beladweyne jooga markay jallaqsi yimaadeen waxay ka badan yihiin magaalo ahaana waa beladweyne weyn deegaan ahaana beladweyne balaaran marka ahida culeyskaas aad ugu badan yahay waayahay beledweyne ma tegi doontaan oo ma kasoo xog warrami doontaan xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii ka barakacay magaaladaasi oo dhan uu biyuhu u saameeyey beledweyne hadda saatan kula hadlasaanaan ku jooga jolof markaan joogo beledweynean joogaaba aniga wasiirka arrimaha gudahan marka beledweyne waxay ugu sheegeen malo maamulkii eh, heer degme iyo heer gobola ka shaqeynayo saacad saacadaan information kukala qaadahaynaa marka waxaa jirto eh, beledweyne eh, aadayo waxay ugu baahan tahay gurmud bini waana dalbanay in gurmudna loo sameeyo oo hay-adda maareynta masiibooyinka iyo waxaan la hadalnay hay-adahaas anfalka oo dhan guddiga maareynta masioo loo xil saaray taariinta fatahaadaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka casha ay u tahay guddiga gudoomiyaha waxay ka shaqeeyaan si gurmud loo fidi lahay dadkaas haddana waxaan dalbanaynaa aniga mataqaanaa aan aaminsanahay inaan helno garab istaag dowladda dhexa iyo cid kasta oo international community-ga eh, nagala shaqey kartaa dadkaas eh, banaanka degay oo banaanka daadsan oo biyo nadiif aan lahayn oo hooy haysan oo aan ganacsigii iyo xoogsigii intaba ay ka istaageen gurigooda ugu baahnayn laga garab istaago wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guray uu kaasi ahaa cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawodaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caweys dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh sixiliyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal degmada xamarweyne xalay waxaa ka kacay dab gaar ahaan suuqa degmadaasi waxa uuna saameyn uu ku yeeshay ganacsigii kala duwan halkaasi ka jiray iyadoona uu baabiiyey inta badan ganacsigii halkaasi ka jiray haddaba dabkaasi waxaa soo celceliyay saameynta uu ku leeyahay ganacsiyada soo koraya iyo guud ahaan deegaanka waxaa arrimahaasi nala falanqeeyay cabdiraxmaan cali maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka isbeddelka isbedelka cimilada waa mahadsantahay waa ku dhawahay adigii dhegeystayaasha aad baa idin salaamaya sanadihii lasoo dhaafay suuqya badan laga gubtay waxaa ku lumay hanti badan ayaa ku burburtay waxaana dhaawac soo gaaray dhaqaalihii dalkan saboolka oo soo kabanayay sidaas runta dalku dalku ma lahan ilo dhaqaalo oo aad u badan wuxuu ku tiirsan yahay laba ilood oo dhaqaale midda koowaad waxaa waaye qurbi joogteen oo soo dirta waxyaabo yaryar tan kale waa kaalmo shishayso dukaamanka iyo ganacsiga noo dhisanna waxaa laga abuuray oo laga daba joogaa oo laga tacbay labadaas ilood muddood sidaa darteed maaha waxaan kasbanay iyadana waxaa moodaaba in waayahan qori dible lala daba taagan yahay ciddii doonabaa ka dambayse waayahay deegaanka oo kale marka iyo dadka markaasi ganacsigaasi yaryar ku tiirsan sidee ayuu u saameynayaa dababkan ama sida joogtada usoo lalaabtay oo suuqyada muhiimka ah ka kaco mar walba waxaa dhigaha kusoo lalaabta ama aada loo maqlaa suuq baa gubtay marka waxaa fiican in la dhaho dad baa kacay maahin suuq baa gubtay in la yiraha ma fiicno in laga hortagayo ubaahan tahay aada iyo aada loo sameeyo dhibaatooyinka dadka suuqleeda oo iska tabartooda iska aada u gaaban tahay waa dareemi kartaa saameynta oo ku yeelaayo noloshoodii a ku tiirsan suuqii dhaqaalaa ku tiirsan canshuur baa laga qaadaa waxyaaba badan ayaa isbedel dadka noloshoodana aada iyo aad ayuu u saameyn karaa sidaa darteed waxaa u muhiim in qorshe lala yimaado oo looga hortago dadka mar walba soo noqnoq suuqyada inta badan oo kusoo laalaabta suuqyada soomaalida waaya inta badan waxaa eh, loo sababeeyaa eh, inay koronto ka dhashaan dabkaasi ma waxaa jira qiyaas la-aan dadku ay isticmaalayaan koronto xadkeedu ay badan tahay oo loo adeegsanayo goobaha markaasi ganacsiyada yaryar waxyaabaha oo dabku ku kaco saddex waxaabood muddood ayaa kamida eh, marka koowaad qarax iska ama wax si dabiici ah u ku dhaa sida foolkaano ama biriq waxaaba shay qarxo oo si iskiis uu kaco halkaas uu ka bilowdo tan labaad waxaa waaya sababo oo dad sameyn layidhaaho oo dadka oo ka dambeeyo sida koronto shoob kicisa ama maaso kicisay ishay shay meel dhigo qarxa tan saddexaadna waxay noqon kartaa in si kas a ah loo sameeyo oo koox ama dad ka dambeeyo si kastaba waxaa waaye ha uu lug in ay dadkaas oo sababi karo marka annaga waxay u badan tahay labadan in oo dad sameyn yahay ayay u badan lama sheegi karo koronta kacda maral baa layidhaha laakiin labadi maadoo dad sameyn yahay dhibaatada nagu soo gaartaa marka sidaa darteed waxaa muhiima ah in suuqyaasha qorsho loo keeno waa ogtahay wadooyin malahan suuqa xariiri waa oo isku xirxiran yahay markii gurmadkii meel laga soo bixi ma lahan suuqyada waa in loo sameeya shuruuc u gooni ah oo meeshu ay noqon meel layska soo dego qof walbaba iska soo gasho sidaa darteed waxaa muhiim ah eh, sidii dadkaas udumi laha ula tacaali lahaayeen dadka oo magaalada dardamiskana inay xiriir fiican la yeeshaan waaye sidaa darteed way u baahantaa suuqa nidaam in loo sameeyo sidoo kale marka qorshe daadgureen in loo suuqa loo yeelo oo markii degdeg oo kale qorshaha si loo daadgure karo alaabta meelo lagu kaadiyo la sameeyo yar yar oo tubooyin rakiban suuqa laga sameeyo oo alabaha loo yaqaano kuwa oo qalabka oo dabka dareemo korontada qalabka iyo qalabka dabka dareemo sida taaca iyo uurada qalabka dareemo in loo sameeyo suuqa joogeyna aad tababar lagu sameeyo sidaa darta suuqa in waxaw cariiriga iyo waxyaabaha isku sarsanna laga bixiyo oo suuq nadaam loo wadooyin loo sameeyo inta badan mar walba dib ayaa dhaco waxna ma laga badbaadiyo sababta wado low malahan gaadiid gurmadka degdega meel lagu soo mara heli karo suuqa dhibaato badan ayaa ka taagan waayahay dhowr jeer waxaynu maqalnay in la dhaho baaritaana lagu sameynaa ciddii eh, dabkaasi ka dambeysay inuu kaco mar walbana halkaas ayaa looga haraa maxay tahay marka waxyaabaha dabada kaga dhagan in baaris saxa lagu sameeyo waxaa soo celceliyay dabka ka kaca suuqyada waxaan moodaa mar walba suuq ayaa gubtaa lagu leeyahay bakaaraa gubtay meel walbaa gubatay meel kalaa gubatay maalin walbaba suuq walbaba waxaa waaye waa u sodhama dhibka midda kale annaga waxaa soomaali haddaan nahay dhibka ma ilowno mar walba dhibaatada inta yar ay taagan tahay bis ayaan xasuusanahay inta kaleeto waa sii ilowna laba maalin saddex maalin kabacdi shan isbuuc waa sii iloweyna dhibaato dac ma khibrad maku qaadanayno oo dabkii dhacay iyo suuqyada u dhimay oo kaleeto sida looga badbaadi lahayo qorshe kale ma lasoo dhigaayo ama lasii sameynaayo marka waxaa soomaaliya waxaa dhibka ay dhibka way ilowdaa ilowshada sida dhibaatada dhacdo kale si fududaa lagu halmaamaa waxyaabihii dabka iyaana lawada waa la baaraa lagu leeyahay haddana ma jirto marka sidaa darteed soomaalida waxaa waaye dhibka ayay ilowdaaba dhaqsi waaya sidee marka looga gudbi karaa eh, dhacdooyinkan dabka ku saleysanay soo lalaabta ehm, sida suuqyooyinka oo sida suuqyooyinka in laga dhigo suuqyo caalami oo standard caalami gooni la sameeyo shuruuc gooni loo sameeyo suuqa dadka iska soo degaya in oo loo sameeyo suuqa eh, in oo meelo goongooni loo sameeyo waxyaabahan uguul oo kaleeto suuqa sidii shidaalka waxyaabahaas aada aad gubashadooda ee fududahay in meel gooni laga dhigo waxaa arkaysaa mehrad oo maqaayad iyo meel shidaal oo isku dhow meel cooshado iyo meel shidaalo isku dhow dab isku dhow arki kartaa suuqa dhexdiisa meel badar lagu kale arki kartaa in suuqa gooni goonin loo kala sameeyo dadka iyo waxyaabaha gubashada unugul gooni loo kala saarsaaraa kow taas waa mid midda kale waa in suuqa wadooyin loo sameeya oo si gubasho damba looga baaqsado waa in wadooyin laga soo galo oo loo sameeya gaadidka gurmudka degdega meel ay gurmud ay ka sameyn karaan waa in la sameeyaa tan kale waxaa dadka suuqa joogo waa in loo tababaraa in ay dabka la tacaali karaan sida ah, sida qalabka oo kale iisheeg aaryada oo uurada dimiso kaleeto in loo sameeyo suuqa iyo waxyaabahaasoo kale loo sameeyo oxygenka in loo sameeyo suuqa cabdiraxmaan cali maxamed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada ayuu ahaa markan kusoo dhawaada xubintii kalamaanee barnaamijkeenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryadhaha kalamaanay waa ogtihiinoo xalay suuqa xmarweyne waa gubtay ismaayana waa kii guba jiray kii wajaale waa kii gubtay kii jigjiga waa kii gubtay kii hargeysee waaheen waa kii gubtay kii boosaaso waa kii gubtay bakaaranahe waa ogeedeenoo lamaba tiri kara intay gubatay jawhar iyo banaadirna waa ogeedeen mugga anigu waxaan la yaabanahay soomaalida dhammaanteed suuqeedeyra waxa guba hamiinkay sabdiga tahay waa su'aalayaa garan war cabdullow siday aniga ila tahay waa sirdoon shisheeye ah iyo howl siyaasada war gorgarow siday aniga ila tahay cadow eh? soofka xooliyo saanadeenna nicibbaa ah. eh? taraqayna dabasida war siday aniga ila tahay eh? sawirrada khataraha le ma saadaalinaysa ee ummaddu way iska socotaa waar siday aniga ila tahay waa su'aal daaweynoo madaxa daalinaysa war kalemaanay anigu waa yaabooyaae hamiin jimca siibaxooyo sabtina ou soo galooyo kuwaa guba suuqyadeenna waxay u socdaan kollayto inaan ka saboolno maalkee soomaalay taa ogaada war aniin islaana male awsoori eed baanku kuuma sababtahaa sida lee saadirkaysidiisufadaasuubiye war amuurtan dad baa wade anugu waxaan kula tali lahaa dabka dhiga dabka dhiga iska dhiga war dabkaada dhigalata hollaka dheeradoona walan dhimide hollaka dhowaadona walka dhimide nabee kale maanay soomaalid inaad tihiinaan hubaa sababtoo ah soomaalidu dhibay isu geysata ay cid kale ku eedaysaa maalin alla soo geliyo haddana dhammaantiin hal qofoo meelay sartu ka qurunsan tahay sheegay idinkuma jiro meelo kale kalaad xagxaga haysiine runta aan idiin sheegay soo dhowaadha meel kalena loo kagama imaane horta suuqyada soomaalidu isticmaasho isku raranaa maaro looga waaye hal jidoo bannaan oo loo mara xataa waa laga waaye sababtoo ah jiingad isku wada xiranay naqdeen meel kasta hal meel haddii dib yar u kacana meel kastow gaaraa midda kale lagama taxadiro shidaalka iyo sheaha waa la ysku agadaa burjikada iyo baasiinkuna isku meelay nooy yaalliin waxa fiilo koronto ku soo wada raaracana waa aragteen debkumugow bilowdana isku rarantaas meel baabuurka soo galaa la waayaa hadda hal guri debku haddou ku ekay inta meel laga soo gala la raadihayaa suuqoo dhani huf naqda muga anigu waxaan qabaa masiibo aan ununku sabab u nahay cid kale inaan lagu eeday sababtoo ah ninkii warka bilaabay wuxuu yidhi sirdoon shisheeyaa ka dambeeya suuqa gubashadiisa war maxaa ku cadaynaysaan inaan sirdoon ka dambayn warnimayow runta aan isu sheegnay burjakada iyo baasiinku intay isu kaanna ag yaalliin eh. oo korontada iyo alwaaxa iyo jiingadu iskugu kaanya ag dheggan tahay eh. cid kale yaannaan eedaynin war gabdhaha eeda ka daaya markay burjukada ka tagayaan eh. dabka way magmaagaane warortilanshidaalgadawshaahaanhaadakore shaadani ninkii moodaya ushaahu waa lacag warba hadda suuquntuu jiingada isku raran yahay jid loo marana aanu lahayn cid kale yaan lagu eedayn war waxaa la yidhi gacmahooda waa sababsadaan duul garaad yari war wixii dhacay waa dhaceen xal baa la rabaaye waxaan odhan lahaa suuqlayda soomaalida dariiqyada fura marka aad meheradda xiraysoo ka rawaxaysana korontada iska demi waar somalilan warka ma haysaane suuqii waa heen si casriya baa loo dhisayaa jidad waaweynna waa loo sameeyey hadda quraanjooy ku quusa weeye war waxaa kaloo la yidhi isku raranta suuqyada noqdoo surinka loo diiday markii uu sunaamigu kaco hore holocu saameeyo saaciidaad inaan lagu tarayn suganti weeyaane hadda sidaa ma isku dhaantaan waxbaad sugorduhaysaan war anugu waxaan goob joog u ahaa suuqa bakaaro oo sanadkii laba jeer gubta laakiin waagii dambe markii jidad loo bixiyey sarihiina ayna ku bateen sidii hore waa dhaamaa marka halkan waxaan u arkaa suuqyada jidad waaweyn in loo sameeyo isku raranta iyo jiingadaha iyo alwaaxdana laga dhaafo war waxba adinkoon daalin masar ballaanka suuqyada dowladdaa laga rabaa warba wax gubtay xarunta dowladda hoose laba tallaabay hadda u jidhay alla ilaahe bashiirow xamar kala baratay war madaxweyne deniyaaba degmada howlwadaa ku dhashay war madaxweyne muuse bixiba baydhabu ku aroostay horta mooradii furunlan weelba ka harooday reed mehniin tarhiili war kalamaanay adinkoo war ku daalin eh. xalay dabkoo hulcayaa guddoomiyaha gobolka banaadir suuqa uga yimid wuxuuna yidhi dabku meeshuu ka bilowday ma dhaafeene suuqaa meel laga soo gala la waaye wuxuuna yidhi shirkadaha korontada waan la xisaabtamaynaa aryaadhaha horta dabku xalay muuse maaxaayow ka bilowdaa la yidhi wah cabdulla buulu maaxaa iyo xamirweyne maxaa iska galay nawar muuse bixi suuqiina maxaa ka khuseeya war kalamaanay dadaan xishoonoo meydadka baartaa jire suuqii xalay dadka masaakiinta ay ku hantida beeleen dad tira badan oo tuuga oo billiqaysanaya laga dhex qabtay qaar ka midana waa la soo bandhigay malaayada u tirisa inaad wax ka tiqiinaa dhici kartee berrina markhaati iyo dhaar in lagaa soo dalbaad dhici kartee warma maxkamadaa laga wacay walayaanmahanba jeelka kuur ciyaarayy ow haddibaatii layidhi waa sheegaa ma dhaafto war waa ogaa inuu fartaw doono qoro war anugu kollayba meesha laga helo waa aqaanaa aryaadhaha samigee cabdullana waxau yidhi how idhaaro ambadheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees idhaaro ambadheeftiken qof la dhaahay warwow dhamees soomaali maryooleyey weligiina waxa dhexdiinna ku meeraysataane cayaartoydii soomaaliya iyo jabuuti waxay la kala cayaareen masar iyo aljeriya tay ku dhigeenna waa la yaabay masar jabuutiyaa ku durdurisaoo lix iyo eber oga badisay aljeriyana soomaaliya ku tumatoo saddex iyo hal oga badisay wardalabow adiga falan oo kilib qaldanaa daawatay waa jabuuti wax lix iyo eber masar uga badisay war ciyaartooydii masar ee maxamed saalax ka yahay hadday lix ka badan ka dhili waayeen jabuuti inay ayagu lix ku badiso miyaysan u dhigmin nigeria hadda caalamka ka ciyaari jirdhay haddii soomaaliya hal gool ka dhalisa iyagoo gurigoodii jooga hadda saddexdooda maxay sheegi kadhaa war bashiiroo soomaalidu waxay balaayo ku dhigtay ciyaartooygii goolka aljeeriya ka dhaliyey isla markii ay isku qabsadeen qabiilka uu yahay war gabadhii soomaaliyeeda naadiye maxamed ee gobolka minnesota degmo ka mida ah duqa magaalo ka noqotay afar xalfadooday maraysaa oo qabiilba mar u dhigayo qolo kastaana inay ayaga tahay ay sheeganayso weliba qolo waa xanaaqayno waxaa la yidhi dhaarku kabisaa laynka rabaa wartaas unuwasha ka magajaro hafladiena tagamangaabiyaha warwar ma haysaana ciyaartooyga reer masar ee maxamed saalax oo qiimaha uu suuqa ka joogaahi yahay milyan oo siisankan horyaalka brimier liiga la dheelay labiyo kulan keligiis dhaliyey toban gool afarna caawiyey oo ku guulaystay xidiga bisha brimier liiga haddii uu wiil jabuutiyaanhii ka jebiyey iskoorkii xanaaqla'aanta masar in laga adkaaday miyaan idin caddayn waar horta somalilan ciyaarta lagu macsuuman miyaa urbow madaxweyne dari imaaraadka hadda lagu cadsuumaayey waa qudbeeyey wuxuuna yidhi mucaaradka hadday hadal doonayaan gogol baan u dhigahayaa ah ciidamadii dagaalamada jimcale hogaaminahayana waan cafiyey buntlandna hadda dimuqraadiyaddeedu waa soconaysaa hadda ceeb weyo dad isxabadayn karana ma nihin namana kala qabato ismada iyo waxgaradku hadda inayna soo dhex diyaar baan u ahay haddaba u horaan u ogeyno buntlandiyada arrimaheeda xallisatee eh. kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war madaxweyne deni hadda kahor wuxuu yidhi eh. madaxweyne farmaajo tanaasulka uu sheego eh. marka horuu wadda xihan maraa markuu darbiga soo taabtana wuxuu yidhaahaa waa tanaasule marka hadda deni qudhiisu ma derbigiibuu soo taabtay warbawa tanaasul badanaha runtaa ah weeye waar muuse bixiba cid tanaasul ka badisaa ma jirto markuu derbiga soo taabtay buu go'aan beelad aqbalay war anugu waa yaabaye ilan derbiga siyaasadda lama dardari karo war aanal wal mooshidilankii shaftaal waalan soohongaha reebasaleri war madeeyow lafta garanci tanaasul ka rabtaahi ma jirto sababtoo ah asaga haddaad qaadi rabaa madeeyow madeeyow muxuu yidhi muuse biixi war cabdullow heeskaas mashillaa waa qaaday war anugu waa hubaa heestaas inuu nuurra laxameeyey ninlooga dhiji haylin naydowliisayahay xowluula nin looga dhiji hayolin naydowliisayahay eh. eh. eh. xowluula war kalemaanay war mahaysiina waxaan aad uga carooday taliskii boliiska oo wada jooga oo amisom waraaqabaha eforka layidhaa guddoonsiinayso marka yaabaya ma waxaan gaarnay heer aan warqada iibsan weyno war soomaalidu wax walba in macaawino lagu siiyay rabtaa waar waxaad barataa waa baaskaabaa layidhi warbow madaxweyne xasan sheekh ingiriisku aada hayaabaa la yidhi war kalmaanee war ma haysiin maxkamadda ciidamada waxaa la soo taagay koox shirka ah oo dadka taleefoonada ku dhici jiray oo iska dhigi jira inay samafal samaynayaan oo nambarkaada ah haddaad u sheegta ka shubanaya taleefonkaada wixii ku jira marka waxayba wax shubtaanba shuutaa ka shubaya markaan war waxaa kaloo hore loo yidhi shuuta nimuu maxkamad saaraya waa shigshigaya war shuuta wuxuu yidhi saaxiibkay markaan toogashada ku xukumayey saaxiibtinimadaan ilaalinahay warnamiyaha gudoomiyaha gobolka banaadir madale sidii umur ama aayado qur'aanka fadwoodii wali ereyha waljid oo unu dhisnay walnagadi ma jiran muqdisho dhatiya meelbiyaalangna ma jiran roobka caalamka ka gayliya malni eeday koro warbawasaaka waxaan daawanayey ciyaal ku dabaalanaya balilaamiga dhexdiisa ka samaysmay waxayna qaadi hayeen webiyada madaalaan dabaalahayna webiyada madaalaan ku dabaalahayna xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas sidaas iyo nabadgelyo dalkeeno aamino awoodiisiiraho amarku kala soconayo dagaalkii la soo aqiray anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya dalkeeno awhoodkiisiinaho amarku kala soconayo dagaalkii la soo aftaray anuu nawlma arkaya dalkeenu arsigiyo aanada lagu qabtayo exdii ka dhammaatayo anaga ilbaxay anool hor ma arkaya